adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baritankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo wax midaya weeyaan kulwacaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa axad taarikhdu waxay ku beegan tahay afar labaatanka sebtembar sanadku waa labada kun adeaatanka barnaamijka ciyaaraha door kulmi magaalada muqdisho waxaynu eegi doonaa kulmada ugu xiisaha jira horyaalka bermeliga ganaris afarta galabnimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sbots sbots ayaa soo booqan doonta garoonka imarat stadium ayaa ugu dambeysay garoonkan ay guul kasoo gaaraan sidoo kale waxaynu eegi doonaa brighton iyagu waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta barnimus halka kulanka kale xiisaha badan liverpool anfield stadium ay kusoo dhaweyn doonto afarta galabnimo kooxda kubadda cagta westham kulan xiise badan ayuu noqon doonaa liverpoolna xil ciyaareedkan kulan ka badanaya bidiina horyaalka bermeliga waa xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedka markii lasu daro chelsea waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta astafilla kulan xiisa badan ayuu noqon doonaa kulankaasi halka kulanka ugu xiisaha badan sbein uu noqon doona kulanka udhexeeya kooxaha eh, real madrid iyo weliba atletica madrid waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray talyaanigana waynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta napoli waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta bologna halka torino iyo weliba kooxda kubadda cagta roma ay wada ciyaari doonaan xalay kooxda kubadda cagta man united ayaa hal goli waxba kaga badistay kooxda kubadda cagta barley waynu eegi doona masitana laba goli ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta nita forest waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta baasha xalay kabaag cajiib ayay sameeyeen saddex goli labo waxaynu eegi doonaa dhanka talyaani kulmadii la ciyaaray milan way badisay yuventusna way badisay qodobadaas iyo kale aynu eegi doonaa bayer burgin toddoba gool ayay ku badisay kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka dhegeystayaal haddiinu ka bilaabnana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho bal kulamadii la ciyaaray goordhow waxaynu eegi doonaa kulamada xisaab badan sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal arsenal sanadkan waxa weeyaan dab iyo holac iyagoo markaasi dabcan ay garoonkooda kusoo dhawaan doonto kooxda kubadda cagta tottenham hotspur afarta galabnimo kulamo xiiso badan ayaa jira horyaalka bermaliga sidoo kale laliigahana waxaa jira kulamo xiiso badan oo derbigii weynaa ee derbi madrid ayaa la ciyaari doona caawa tobanka habeennimo balse denu eegro kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta man city ayaa weli laga yaaban yahay iyadoona kooxda kubadda cagta man city laba gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta nataha forest gool koowaad waxaa bilaabay eh, ninka lagu magacaabo phil foydin waxaana goolkaasi ka caawiyay kyle walker ciyaarta markii maraysa toddoba daqiiqo halka irin haalan ah isaguna waxaa weeyaan mathes nunes ayaa goolkaasi ka caawiyey haalaan ayaana dhaliyay goolka labaad afar iyo toban daqiiqa ayuu kusoo kooxda kubadda cagta nataha forest man city hadda mancity waxa weeyaan waxaa jira taariikhda laba kooxood oo lix kulan kii ugu horeeyay badisa kadibna guulaysataa labada kun iyo shantii labada kun iyo lixdii markaynu eegno kooxda kubadda cagta ee chelsia waa xilligii jose marin weeyaane chelsea ayaa xilligaasi waxay badiyeen lix kulan lixdii kulanna ay ciyaareen way wada badiyeen oo sidii dhibcood markaasina way ku guulaystay laakiin mancity hadda ka hor sameeyeen sidaa oo markii la eego markii beb gordiola oo mancity xil ciyaareedkiisii ugu horeeyey oo lix kulan xiriir ayuu badiyey laakiin sanadkaasina chelsea ayaa ka qaaday waynu arki doonaa sanadkan lix kulan xiriir ayay badiyeen lixdaasi kulanna lix iyo gool ay dhaliyeen saddex gool keliya laga dhaliyey iyadoona kooxda kubadda cagta mancity weli hogaanka horyaalka premier leaga ay gacanta ku hayso mancity way badiyeen laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta mancity waxay ka niyajabsan yihiin ciyaaryahanka rudri oo ridkaar qaatay isagoo markaasi dabcan ciyaartii markii maraysay afartii daqiiqo waxa weeyaan gebiyahaanba ciyaarta laga saaray haddaba taageerayaasha arsenal way ku faraxsan yihiin in ciyaaryahaanka rudri uu ridkaar qaato waxaanuu maqnaan doonaa saddex kulan kulanka koowaad waa kulanka eh, karawkaabka newcastle toddobaadka gudihiisa sidoo kale wuxuu maqnaan doonaa kulanka wolfis eh, toddobaadka soo socda kadibna wuxuu maqnaan doonaa kulanka xiga arsenal ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta mancity oo mancity ay soo booqan doonto garoonka emart stadium sideeda oktoobar afar maalin kadib kulankaasina kulan xiiso badan oo noqon doono kulankaasi kooxda cagta arsenal waxay ku faraxsan inay waayaan ama in uusan ka hor imaan doonin rudri sidoo kale kevin debrunia sidoo kale cosig sidoo kale stonis sidoo kale benadi silva inkastoo benadi silva iyo jones oo john stonis weyaan laleeyahay kulamada soo socda way imaan laakiin waxaa la saadaalinaya kulankaasi rudri isagu waa maqnaan doona maadaama ridkaana uu qaatay haddaba beb guardiola wuxuu leeyahay rudri waa ciyaaryaha wanaagsan waxa weya laakiin waxaa laga doonayay inuu isdejiyo markaan oo kale waa inaad isdejisa ayuu leeyahay beb guardiola ayaa sidaas yiri oo laakiin waxauu ammaanay ciyaartooydiis kale sida ciyaaryahanka lagu magacaabo mathias nunes iyo weliba irin haalan wuxuu leeyahay haalan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan dunida waad arkaysaa goolasha u dhalinayo aad iyad ayaan u jeclahay irin haalan ayuu leeyahay beb guardiola marka beb waxa weeyaan sanadkan wuxuu doonayaa taariikhn uu sameeyo afar jeer xiriir ayuu doonayaa horyaalka berberliiga inuu ku guulaysto ma aysan dhicin koox horyaalka ingiriiska ah in afar jeer horyaalka bermerliiga ku guulaysato united waddada guule ku soo laabteen hal gooli waxba ayay ku garaaceen koox kubadda cagta baalley laakiin ma united ma qanacsana taageerayaasha manchester united ma qanacsana sanadkan waxaad arkaysaa koox kubadda cagta baalley oo ku jirta kaalmaha ugu dambeeya horyaalka bermerliiga markaynu eegno gaar ahaan waxay ku jirtaa kaalinta ugu dambeysa weyaan ha waa kaalinta ugu dambeysa dhammaan kulamadii ciyaaree shanta kulan hal kulan ayay barbadhac galeen inta kale waa la garaacayay laakiin sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta baaley xalay way u qalmeen xataa inay guulaystaan inkastoo united ay guulo gaartay oo bruno fernandes guulaliya lakiin waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta baaley waxay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta mancity waa wax inabaanan caadiyaen dhanka bolbositionka ma united oo naadi weyn wanaadi naadi badan oo sanadka laga shansanayo ama laga doonaya in horyaal ku guulaysato ama jamis liga ku guulaysato ayaa waxaa leeyahay bool bosishinka baaley xalay lixdan iyo laba ayay gaarsiiyeen halkama united oo naadi weyn ah soddon iyo marka waad dareemi kartaa soddon iyo lixdan laba farqi u dhexeeya xalay baaley waxay tuurteen koorno gaaraya sagaal koorne halkama united oo ciyaartoy waaweyn haysteenna keliya shan koorna ayay tuurteen markaynu eegno dhammaan shudadka baaley sagaal shuud ayay sameeyeen halkama united lix shuud sameeyeen marka waa dareemi karaysaa xataa xalay waxaa dadaalay oo aad iyo aad u khatar badnaa ninkii golhayaha unaana ahaa oo afar seef ama afar oo afar seef galeen ayuu sameeyey oo isagu waxa weeyaan badbaadin cajiib ayuu sameeyey laakiin waxaad arkaysaa in dhammaan baasaskii ay sameeyeen baaley uu gaarayo lix boqol soddon iyo saddex baas laakiin ma united keliya waxay sameeyeen afar boqol oo baas marka waad dareemi kartaa lix boqol soddon iyo saddex baas oo dhammaan baasaskii ay sameeyeen afar boqol keliya sameeyeen ma united halka dhammaan eh, baasaskii la dhammaystira baaley uu gaarayo baas laakiin ma united waxay sameeyen keliya baas marka tenhag bool waxaa leeyahay haddiiba baaley bool bositinkii iyo total baasaskii iyo haddii eh, dhammaan shuudadkii on taargetka haddii ku wanaagsan yihin oo ma united waxaa leeyahy ma united sanadkan xaaladeeda ma sahlan laakiin koley ma united saddexda dhibcood ay qaateen fesind company waxa weeyaan guuldaro ayaa dusha loo saariyey waxa weeyaan ciyaaryahanka bruno fernandes ayaa aad iyo loo ammaanaya tan iyo manchester united markii kusoo biiray waxaa leeyahay siddeetan gool ayuu ku lug leeyahay goolasha udhaliyay iyo goolasha uu caawiyay dhammaan kulmada horyaalka brimier league oo saftay tan iyo markii kusoo biiray ciyaaryahankan waxa weeyaan eh, ma united waxa uu u ciyaaray boqolsagaashaniyo kulan lixdan gool ayuu dhaliyey konton iyo gool ayuu caawiyay marka waad dareemi kartaa lixdan gool oo dhalin iyo konton toddoba gool oo caawina marka bruno waa ciyaaryahaan inabaanan caadiyaen waa ninkaa waa ciyaaryahan aad u khatar badan markaynu eegno koox kubadda cagta united waxaa lagu arkaya ciyaaryahaan dayer oo lagu magacaabo hambol ayadanba waxaa weyaan ciyaaryahankan ayaa la ciyaarsiinayay ciyaaryahankan dhalasho faransiis ayuu haystaa laakiin asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa tunuusiya waa ciyaaryahaan marka daayar ah waxaa lagu magacaabaa hanbal marka isagoona ciyaaryahankan muddooyinkii ugu dambeysay la ciyaarsiinayey laakiin taageerasha united weli waxay ka walwalsan ciyaartooda dhaawaca kaga maqan weli fareen xaaladiisa ma sahla inkastoo daqiiq la keenay laakiin taageerayaasha united waxay ku qanacsan yihiin amarbaad inuu dib ugu soo laabto sidoo kaleeto waxa weeyaan taageerayaashu markaan waxay rajeynayaan in amarbaad iyo casamirow iyo ciyaartooyda kale sida bruno fernandes qadka dhexe ay maamulaan ninka gool ka caawiyey lagu magacaabo johny evanes waa ciyaaryahaan aad u khatar badan tababaru waxa uu shaax ka qaaday in ninkan uu maskax uu ku soo kordhin doono kooxda kubadda cagta mtd marka united waxa weyaan guulay gaareen hal goli waxba ay kaga badiyeen iyagoo markaas saddex dhibcood muhiima qaatay hadda sagaal dhibcood ay leeyihiin waxayna ku jiraan kaalinta sideedaad horyaalka brimer leaga markaynu eegno kulmada kale baarsha kabaaga cajiiba ayay samaysay saddex gooli laba ay kaga badisay koox kubadda cagta saltafigo taageerasha reer madrid way qanacsanaayeen ciyaartu markay marisay toddobaatan daqiiqo ilaan sababta tahay toddobaatan daqiiqo ciyaartu markay marisay altafigo laba gool ayay ku lahayd kooxda cagta barsha laakiin ciyaartu markay marisay siddeetan daqiiqo gool koowaad roberto lewandwiski ayaa keenay jowow falakas ayaa ka caawiyey kadibna jowow conselo ayaa ka caawiyey roberto lewandwiski goolkiisii labaad kadibna conselo ayaa ku daray oo siddeetan iyo sagaal daqiiqo ciyaartu ku dhammaatay saddex gool iyo labo oo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo baalsha ay kaga badisay kooxda kubadda cagta salda vigo barcelona sanadkan waxa weeyaan innaba caadi ma ah iyagoo markaa hadda waxay leeyihiin lix dhibcood marka kulmadii la ciyaaray waka baalsha oo kambaak samaysay yuventus waa la garaacay oo afar gooli ayaa lagu garaacay iyadoo kooxda kubadda cagta yufe markaynu eegno ciyaartooyda u ciyaarayay waa ciyaaryahaan aad u khatar badnaa sida ciyaaryaanka dusan folovic kiesa ninka lagu magacaabo rabio locoteli iyo fabio hereti waa mireti weeyaan sidoo kaleet ciyaaryahan kale ee lagu magacaabo costij ciyaartooydii kaleeta daniilow sida ciyaartooyda waaweyn sida golhaya sesni marka sidaas ay tahana waa la garaacay oo tababaraha kooxa kubadda cagta yuventus masiya milagan alegri oo shaaca ka qaaday in guuldaradaasi ahayd guuldaro aad iyo aad u xanuun badan laakiin dhanka bundesliigaha bayer munig ayaa toddoba gooli waxba kaga badisay ciyaaryahanka kain ayaa dhaliyey hatrigii ugu horeeyey kooxda kubadda cagta waa bayer munig weeyaan marka kayn isagu waxa weyaan toddoba gool ayuu sii maryaa durba xilciyaareedkan thomas duuqilna waxa weyaan sanadkan kooxdiisii caadi maaha oo toddoba gool ay kaga badiyaan kooxda kubadda cagta boqum marka bayer iyagoo ayaa hogaaminaya halka kooxda kubadda cagta stuutgard labaiy toban dhibcood ay leedahay libzig waxay leedahay labaiy toban dhibcood kooxaha sida hoffenheim iyo dootmudno labaiy toban dhibcood iyo kow toban dhibcood ay leeyihiin eh, markan waxaynu eegi doonaa kulamada ugu xiisaha badan saaxiibadu waxaynu isla falanqeyn doonaa kulanka ugu xiisaha badan ee jira caawa waa afarta galabna weeyaan waa galabka arsenal waxay soo dhaweyn doontaa kooxa kubadda cagta sboris saaxiibada dheygoodii ay ka dhiban doonaan kulmada la ciyaari doona saxibada waxay soo wici kareen lalaanka idaacadda kulmiye siddeetan iyo lix konton soo wici kareen barnaamijka taas qayb qaadan karayaan saaxibadana fariimaha way soo diri karayaan markaynu eegno haddaba arsenal iyagu waxay soo dhaweyn doonaan tottenham arsenal iyo sboris markay wada ciyaarayaan waad dareemi kartaa marka waa kulan xiiso badan inkastoo arsenal ay ka buujisadheeso sboris laakiin sanadkan sbors caadi maaha sbors markaynu eegno eh, waa ambitin shantii kun lagu dambeysay ciyaareen horyaalka afar ka mid badiyeen saddex gool ay dhaliyeen shan gool keliya laga dhaliyey arsenal iyagu waa ambitin oo shan kulanay ciyaareen afar ka mida ah badiyeen sagaal gool ay dhaliyeen afar goolna waa laga dhaliyey marka kulankaa wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan oo inaba aanan caadi ahayn oo garoonka weyn ee eh, imaratis stadium ayuu ka dhici doonaa waxaana is wajahaya michael ateta iyo weliba ninka lagu magacaabo ange bostagoglo tobabarahan kooxda kubadda cagta tutaham innaba caadi maaha wasdogoglu waxa weeyaan waa tababare taatikadiisii aad yaad u wanaagsan tahay markaynu eegno marka kulanka laakiin waxaa la saadaalinayaa markii la arsenal in saddex goolyaal ay kaga badin doonto sporis eh, sidoo kaleeto arsenal waxay isha ku hayaan goolhayaha la ciyaarsiin doono maadaafi daraya la ciyaarsiin doonaa mise goolhayaha kale ayaa la ciyaarsiin doonaa oo goolhayihii aadka u khatarta badnaa kooxda kubadda cagta arsenal ari ramsadale laakiin waxaa la saadaalinayaa david ray inuu ciyaari doono sidoo kale eh, gabriel iyo saliba binwaz shenkow kai havertz sidoo kale digl rice martin odigad leander tarasad gabriel jesus iyo bukaa saka thomas bertey weli wuu maqnaan doonaa xataa matineli kulankan ma ciyaari doono oo waa maqnaan doonaa halka kooxda kubadda cagta sportsna markaynu eegno richardson son madison kalefeskey bebsar eh, benzuma sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan kale oo inabanan caadihan oo khatar badan difaac ka ciyaara waana difaaca bidix ninkan waxaa lagu magacaabo eh, odogiyo ninkan waa nin khatar badan talyaaniga ayuu kasoo jeedaa sidoo kaleeto ciyaartooda kale ee eh, sida cristan eh, romero iyo bedro borow iyo golhayaha fakario dhammaan kulanka way ciyaari doonaan lakiin kulanka waxaa maqnaan doona ciyaartooda sida hugo loris iyo evan barsij iyo laselso iyo bentacor iyo ciyaartooydaas ayaa maqnaan doona oo kulanka marka wuxuu noqon doona kulan xiiso badan saaxibada rayigoodii aynu eegeyna oo barnaamijka ka qaadanaya aad iyo aad srow walaykum salam wa barkatu wa srow magacaydanka waa yahay ganars waa kaa waa kaa soo dhawow waa galabka tobanka waxaa la ciyaari doontaan ama afarta galabnimo kooxda kubadda cagta sports sports waa beatin arsenal waa beatin bal ka waran kulanka markaas dheedid arsenal iyo sports aad soo dhawo aad iyo aad marka xalay manchester horta hal gool iyo ebere ku badisay manchester waxaa ka naftaarniyo socdaalka waaye laakiin waxaan u rajeehaynaa galabta inaa gool weyn gaari doono tottenham aga badi afar gool iyo eber man cityna waxaan dhihi lahay wadada guulaha ku socotaa laakiin mar baa la haki doona xilliga noqon doonto aad iyo aad iyo aad bal waran arsenal waxa weeyaan way ku faraxsan tahay ludri inuu markaa dhidkaan qaato kulanka arsenal iyo iyo ah, iyo iyo aad city dhan kalena barcelona real guuldaro weyn waya waayahay saaxib waan kaga mahadcelinayaa sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kaleeto ayaynu eegayna oo barnaamijka iyaguna ka qayb qaadanaya oo waynu isla falanqeynayna kulmadii la ciyaaray iyo kulmada jira soo haye magacaaga deegaanka ah? haye barnaamijka waa la haye bal soo bal kulmada jira kulanka ugu xiisaha badan waa sports iyo arsenal soo dhawow horta akubilada tahay aad iyo aad bal ka waran liverpool iyaguna westham ay la ciyaarayaan aad iyo aad waa yahay waa kaga mahad celinayaa saaxiibka sidaa quruxda baa barnaamijka kaeqba aatay saaxiibada kalena barnaamijka ka qeyb qaadana waynu eegeynaa oo waa ka kulanku waa kulanka ugu xiisaha badan bermeliga waa spores iyo tottenham dhanka kale kulanka ugu xiisaha badan laliigana waa atletico madrid iyo real madrid waa kulan derbi ah waaya soo dhawo hallo mancityn eh. markii arsenal iyo liverpool eela ciyaarto markaasaa le markaas kooxda u socod idaa markaasaa la ogaa markay ka badisho waa ka waa ka waa kaga mahad celinaya walaal sidaa quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kaleeto inuu eegeynaayo oo barnaamijka ka qayb qaadanaya kulamada kala jirana markii laga soo tagay arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta spors chelsea iyagu waxay soo dhaweyn doonaan staff bridge kusoo dhaweyn doonaan kooxda cagta aston villa kole kulankaasna wuxuu noqon doonaa kulan kale oo xiiso badan bal saaxiibada barnaamijka ab qaadanayaynu eeganaa salow saaxiibku qaali adiga farada kulmiya saaxiibada gabi ahaantiin waxaan idin leeyahay saaxiibku ah, door wanaagsan aad iyo saaxiib soo dhawow door wanaagsan waa ka kulamo badan ayaa jira kulanka spolis iyo kulanka arsenal ayaa ugu xiiso badan arsenal waxay soo dhaweyn doontaa spolis bal ka wada kulmadii la ciyaaray iyo kulamada jira in badan cabdishiid horta markaan ku hormaro kulamadii xalay la ciyaaray sidee weliba roose qabto weliba xalay rudni la-aan daqiiqadii dhexe caadi qaadatay weliba haddana sii badisay mm. kule waxaan dhihi lahaa meel ay u socotaa sanadkan tan kale kulankii weynaa ee barcelona oo xalay camberga waxdarihi xalay ay samaysana weliba waxaa waaye aan la dhaliinsan karin waxawaaye soo laabasho wanaagsan ay samaysay cali barshoona waxawaaye waxdar ay samaysay runtii kulamada galabkaa la ciyaari doonana tottenham iyo arsenal chelsea iyo sonsilla westham iyo liverpool inay yihiin aan jeclaa mafaad aad iyo aad walaa inad arsenal halka taageera cabdishiid oo arsenal hadda shan kulna soo ciyaartaa farqubaa badis kulana bareeday gashay kulley tottenham arsenal markay aragtana kulley waxawaaye si kastoo ay tottenham u adag tahay aad iyo aad arsenal hadday aragto waxawaaye waa garaacaysaa mar walba kulamadii hadda aan soo dhaafna weliba waa dareemi kartaa sanadka hadda aan soo dhaafnay home away ku dhacday haddana arsenal tottenham si kastoo ay u adag tahay everton iyadoo hadda form fiican ku jirta ee tottenham waxaan leeyahay dhalaal ka qaadan karnaa weliba gurigeena noo heelin karo ee ciyaartooyda arsenal ciyaaraysa daciirada u ciyaaraysa weliba aad iyo aad isu tahay waxaan dhihi lahaa marka arsenal saddex sibcood waa qaadanaysaa tankada kulanka aston villa iyo chelsea ciyaartay waxaawaa inta badanna shan dhibcooda hadda wadataa waxaan leeyahay jabsi waa badine waa ku cimaamadane kulanka aston villa inay badintaa u rajeynaa liverpool iyo west hamna waxaan u rajeynayaa barbare inay geli doonaan oo weliba west ham oo hadday liverkeedana dhaliisan gara sanadkan waxdana samaynayso waxaan dhihi lahaa barbare inay gelaayeen marka cabdirashiid adiga farsamada waxaa kale real madrid iyo atletic madrid ayagana caawa waa wanayna kulankooda aad kulanka derbiga waa kaa aad iyo aad hahe kulankaasaan taageero barcelona ah kulankaas hadda barcelona dhibic ku haysa horyaalka spain aad iyo aad aad iyo laba dhibcood ku haysaada in badan marka real madrid caawa waa lagu dhagan yahay weliba saa hadda maqlaya hataa hooryahankoodii oo weliba qaybaha dambe in badan furanaya ama fakinaya biligham inuu hataa isay laftigiis kuna maqlaya aan maqlaya aan rajeynayna marka hawa guuldaradu rajeynaa atletico madridna caawa waa xasuuqaysaa weliba sidaasa ah, hadda meelahan ka maqlaa cabdishidow ninka hadda garsooridana kulankaan waxaa atletic iyo real madrid intaa ciyaaraysa atletic madrid waxaa maqlay weli guuldaro caadi ma qaadan atletic madrid marka kulley waxaa ayadaa adkaan doonta atletic madrid aan guushu rajaynayaa cabdishiid adiga farsamada guud ahaan saaxiibada xarimin leeyahay waa kaa saaxib waan kaga mahad celinayaa sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale aynu eegaynaa barnaamijka qayb qaadanaya aad iyo si dhow saaxib magaca deegaanka aad iyo aad saaxib codkaa sar u qaad sanow hallow sanow waa yahay saaxiibkaa waa kaa isma maqalno saaxibada kale aynu eeganaa barnamijkaa waadanaya saaxibada kale aad iyo aad waa kaa sanow adigii bartamada kuweygu qorodada marbaarta banaan dalaalo degan dhamaan sii waxdibla xasan bolo igu sii wadi dhamaan sii waxdibla suwaxa kalaman aad duhur wanaagsan aad iyo sanow waa nabi cabdirsiidown iyo walaahi kulanka xaawa madaxa haddan ku rahay waa cabdinaadir badba oo jooga dadka suuqa holaha degmadii agtiisa walaahi iyo kulan oo caawa sil classicada oo madrid oo ilaah ku darnaado qalil madrid iyo real madrid oo lagu ciyaarayo wonder miltano marka nin real madrid waxaan dhihi lahay tahay iyago inkastoo ilaah ku darnaa bisin biir iyo biyaartay badan ee real madrid ay ka dhaawacan yihin oo idris miltano ka mid yahay waxaan isdhilaha ni aan v m d alif madrid kulmadii ugu dambeeyey inta badan niyo inaa alif madrid la garaacaya aan isdhilaha aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan ku dhisnahay kulmadii oo waxaa la dhacayna niyo ilaah ku daraa barcelona oo wakti dambe sideetan daqiiqa markay ciyaarta maraysa dib waxaa kamid ah aan isdhilahay maxalin shaafi waayo maxaa yeelay ciyaartoydii ugu muhiimsan sida ronaldo arooqo iyo daldi iyo ninka la dhaho ilm rafiino iyo jamal iyo ciyaartooy badan oo ugu miisan barcelona oo keed ka dhigay waayo ilaa kuma darnaaday ninkii la dhahaa alonso oo jag kusoo wakti dhammaystay iyo dhinaca talyaaniga georgina laga keenay waxaan dhihi lahay ciyaaryahan maahan ninkaas waayo waqtigii waa dawaaway sareyg waxaan dhihi lahay barcelona ugu saxan in xiilo waxay tahay baldi iyo ninka la dhahaa labada nin hadday garbaha ka duulayaan oo yamaalna garabka kala biric ka socdo oo falakisna garabkaan ka socdo rafiyaala garoonka oo jiro ladibidka waxaan dhihi lahaa iyo dhib malaha goolka xal oo dhali goolkii koowaad oo dhalinayay waa arki goolaha alaabtii goolmeydiyada laga dhaliyey goolkaas waa gool caadi inaba caadi fantastic marka niyo waxaan dhihi lahay manchester united oo anigana aan taageero manchester waxaan dhihi lahay xaalkeeda alusaala narutaa waayo maxaa yeelay danley oo derbiga halkaado horyaalka derbiga soo qaatay haddii saas aan ula rafaadayno waxaan dhihi lahaa taageerayaasha manchester united oo taageeraan waxaan dhihi lahay mataqaanaa waayo ilaahuma karnaa kulankaas inkasta banoni nagala ficnayo aniga maalinka gogolgeyl waaa maalinka waaye waayo greenwood isagoo islaamka ku darnaada naagta uu kufsadan sheegayo oo kooxdana laga racdeeyey saabil antony dacwooyin badan lagu soo qabsaday haddana waayo sanjo diyaarsan yihiin siyaasiyadin qaarkoodna waa dhaawacan yihiin waayo kasamiro iyo ilaah kuma darnaada iyo emir bat khadka dhexlo khadka dhex waa toosi lahay ericsonna waxaan dhihi lahay miyo nin suuq waaye manchester marka xaalkeeda waa kaasaniyo kulamada galabka la ciyaarayo kulanka u dhexeeyo eh, london derby arsenal iyo aan jeclaan lahay mataqan ciyaarkaas garow aan jeclaan lahay one one jersey iyo ilaa doon villa xaalkeeda oo iska xumaya jersey waa ogsoonnaane waxaan dhihi lahaa jersey inay guuldarraa u rajeynaa liverpool ciyaarteeda waxaan dhihi lahaa inay liverpool wadada guusha dib usii qaban doonto marka saaxiib sare cabdirashiid waxaan ku dhihi lahay farqa wanaagsan aan ku dhihi lahay waa yahay saaxiib waa kaga mahadcelinaya waa kaa liverpool waxa weeyaan kulanka kulan xiisa badan oo westham ay la ciyaari doontaa iyadoona koox kubadda cagta liverpool waxa weeyaan iyagu ay doonayaan inay sii badiyaan koley liverpool fursad ayay haysataa haddii ay badiso arsenal iyo tottenham midkood ayaa dabcan dhibac lumin doonaa koley fursad fiican ayay haysataa liverpool dhanka kulanka real madrid iyo atletic madrid waa kulan dab weeyaan iyadoona koox kubadda cagta real madrid laleeyahay juudi billingham ayaa shaki la gelinaya laakiin carlo ancelotti waxa uu shaaca ka qaaday in kulankaasi uu diyaar yahay xataa fenicia jiar ayaa kulanka dib ugu soo laabtay tubad katuwa dani karfahal melataw iyo weliba aldagular ayaa kulankaasi ka maqnaan doonaa kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan atletic madrid waxa weeye lixdan jeer ay garaacday halka real madridna ay garaacday kooxda kubadda cagta atletic madrid tiro gaarisa boqol jeer halka lixdan jeer ka midna la galay waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo dhanka kaleetana haddiinu eegnana saaxiibada fariimahooda haddii aynu eegno oo fariimaha inoo soo diraya axmed qaasim maxamed oo jooga degmada daniel wuxuu leeyahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta sbors waxaan rajeynayaa kooxda kubadda cagta sbors in saddex gool ay kaga badin doonto kooxda kubadda cagta arsenal laakiin kooxdeedi kuwad wuxuu leeyahay waa kooxda kubadda cagta chelsea caawo ama galabka waxaan taageeraya ayuu leeyahay kooxda kubadda cagta sbors dhan kaleetana saaxiibada ra'yigoodii haddiinu eegno cabdulaahi sheekh cali qaaday isagana waxa uu joogaa degmada eh, danile isaguna wuxuu leeyahay waxaan taageeraha kooxda kubadda cagta arsenal markaynu eegno kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan ayuu leeyahay taageerahaasi eh, kooxda kubadda cagta ganaris inta badan waynu garaacnaa laakiin waxaa rajaynayaa kulankan inuu noqon doono kulan kaleeto aynu garaaci doono markii hoomkeena aynu ku ciyaarano waa ku kalsoonahay uu leeyahay oo kalsooni badan ayaan ku qabaa in kooxda kubadda cagta arsenal aynu garaaci karno ayuu leeyahay saaxiibkaas sidoo kaleeto sacuudi axmed waxay leedahay waxaanahay tahay taageera kooxda kubada cagta liverpool kooxdeedii liverpool waxaan u rajeynayaa inay guul gaarto sidoo kaleetna waxaa rajeynaya ay leedahay kooxda kubada cagta jelse intaa kaloo dhigo sidoo kaleetna kooxda kubada cagta arsenal waxaan rajeynayaa in la garaaco ama kulankaasi barbadhac uu ku dhammaado saaxiibada raayigoodii aynu ku guda jirnaaye haddiianu eegnana cumar axmed wuxuu degan yahay degmada hodan waxa uu leeyaha waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta arsenal waxaan rajeynayaa in kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan meel fiican ay gaari doonto horyaalka bermaliga waxaana uu ku saadaalinaya kulankan in saddex gool iyo hal ay ku dhammaan karayso oo kooxda kubadda cagta arsenal lagu garaaci doono dhanka kaleetana hadaynu eegnano axmed maxamed cabdiraxmaan oo jooga degmada yakshid isagana wuxuu leeyahay waxaan rajeynayaa in kulankaasi sbolis ay garaacdo mucaaradka ayaan ka ahay uu leeyahay waxaan rajeynayaa kooxda kubadda cagta boris in saddex gool hale ku garaaci doonto sidoo kaleet wiilka waxa uu leeyahay eh, waxaan taageeraha kooxda kubada cagta real madrid kulanka atletic madrid waxaa ku saadaalinaya uu leeyahay saddex iyo hal oo kooxda kubadda cagta real madrid ay ku badin doonto dhanka kaleetana haddiinu eegnana eh, ibraahim maxamed oo isagana kaaraan jooga waxaan taageeraha uu leeyahay kooxda kubadda cagta eh, chelsea kooxdeedii chelsea waxaan rajeynayaa inay guulaysato oo waxaa rajeynayaa uu leeyahay wiilka saddex gool iyo hal inay ku badin doonto kooxda kubadda cagta the blues haddiinu eegno saaxiibada kale tarayigoodii oo ka qayb qaadanaya wuxuu leeyahay waa maxamed nuur oo jooga degmada yakshid isagana waxa uu taageera kooxda kubadda cagta ganaris wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan markaasi dabcan aynu badino kulanka ganaris saddex ciyaal ayaan ku saadaalinaya dhan kaleetan haddiinu egnana eh, maxamed axmed oo jooga isagana eh, degmada boondheere waxaa ku saadaalinaya kulanka saddex gool hal laakiin waxaan taageera kooxda kubadda cagta barcelona waxaana guuldaro wareejinaya uu leeyahay kooxda kubadda cagta real madrid waxaa ula ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee eh, atletica de dhanka kaleetana haddiiaynu eegnana saaxiibada kale barnaamij ka qayb qaadanaya cabdifataax cabdulaahi xuseen isagu waxa uu taageeraya kooxda kubadda cagta ganaris wuxuu leeyahay waxaan ku saadaalinaya kooxda kubadda cagta ganaris inay ku badin doonto saddex gool iyo hal waxaan rajeynayaa kooxdeeda inay badiso ayuu leeyahay saaxiibada kale daraayigoodii haddiiaynu eegnana maxamed cumar oo isaguna jooga degmada kaaraan waxa uu leeyahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta chelsea waxaan ku saadaalinaya kooxdeeda saddex gool iyo hal inay kaga badin doonto kooxda kubadda cagta villa sidoo kaleeto waxauu leeyahay arsenal guuldaro ayaan u rajeynayaa sidoo kaleeto saxaabada kaleeto haddiinu egno hali labo waa cali cabdulaahi ibraahim oo jooga degmada yaqshid wuxuu leeyahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta liverpool kooxdeeda liverpool sanadkan waxaan u rajeynayaa ayuu leeyahay in meel fiican ay ka gaarto horyaalka brmeliga westhamna saddex gool hal kaga badin doonto haddii waagana kulanka arsenal wuxuu leeyahay waxaan rajeynaya arsenal taaka loo dhigi doono kooxda kubadda cagta arsenal saddex yaal ayaa lagu garaaci doonaa chelseana barbadhac ayaan u rajeynaya uu leeyahay saaxiibka barnaamij kab qaatay waan kaga mahad celinaya dhan cabdiraxmaan xasan sheekh isagana waxa uu joogaa degmada hodan waxaan taageer ayuu leeyahay kooxda kubadda cagta blues waxaan rajeynayaa in chelsea ay guuleysan doonto sidoo kaleeto markaynu eegno wuxuu leeyahay eh, kooxda kubadda cagta arsenal saddex gool iyo labo ayaa lagu garaaci doonaa soon labo ka mid ah asaga ayaa goolasha dhalin doona yuu leeyahay wiilka sidoo kaleetona markaynu eegno eh, saaxiibada kale barnaamijka ka qayb qaadanaya eh, muslima cumar oo joogta degmada kaaraan waxay leedahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta arsenal waxaan rajeynayaa in arsenal la garaaci doono saddex gool iyo waxaan taageeraa leedahay kooxda kubadda cagta ganaris saddex gool halay ku badin doontaa oo kooxda kubadda cagta spolis ayaa la garaaci doonaa dhan kaleetan haddiin eegnana maxamed xasan oo isina jooga degmada yakshid gaar ahaan xaafadda carafaad wuxuu leeyahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta liverpool liverpool way badin doontaa arsenal waa la garaaci doonaa chelsea barbara ay geli doontaa real madridna saddex gool halay ku badin doontaa juudi billingham la gool ayuu dhalin doonaa ayuu leeyahay wiilka oo barnaamijka ka qayb qaadanayay waayahay saaxibada ra'yigoodii ayay ka dhiibanayeen oo marka la eego kulamada caawa jira balse haddiinu eegno wararka kale haddiinu eegno macalinka kooxda kubadda cagta manchester united tanhaag waxauu ka hadlay saddexdii bedel uu ku sameeyey shaxda ma united kulankii banley ee xalay waxaana uu leeyahay eh, martines waa dhaawac waana sababta aan diyaar u ahayn oo kulankaasi diyaarumeen ayuu leeyahay sidoo kaleet wuxuu leeyahay hambal iyo mactomany waxaan doonayaa inaan eh, tamar u keeno ama waxay doonayeen ayuu leeyahy koxda inay tamar u keenaan qaybta qadka dhexe xoogaa awood ah ayaan ka dareemaynaa waxaana u maleynayaa in markaas isbedel badan ay sameeyeen sidoo kale wuxuu leeyahay eh, evanis waxa uu keenayaa eh, isku xirnaan waana xidig taagan waana xidig tayo badan wuxuu garanayaa shaqada sax ah ayuu u garanayaa waxaana uu qabanayaa wax markaasi dabcan weyn waxaan u inuu qaban doono shaqooyin fiican eric tenhag ayaa go inuu eh, ciyaaryaanka lagu magacaabo john evans ku bedelo martines iyadoo faraan weli dhaawac uu ku maqan yahay kooxdiisa laakiin kursiga kaadka u fadhiisa ma united ayaana doonaysaa in ay kusoo laabato wadada guulaha kadib markii ay guuldaro kala kulantay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo Eh, toddobaadkii hore kooxda kubadda cagta bayer munig laakiin ugu dambeetii guulihii way gaareen oo baaley ayay hal gool iyo weliba eh, waxba ku garaaceen markaynu eegno tobabaraha kooxda kubadda cagta united kulankii guusha waxa uu yidhi waxaynu doonaynaa inaynu guul fiican gaarno sidoo kaleet waxaan rajeynayaa in isbedel badan aynu sameyno waxaana doonayaa ayuu leeyahay in sanadkan meel fiican aynu sameyno marka iyadoona haddii aynu eegnana waxyaabaha ugu waaweynaa ee eh, shalay dhacay ama waxyaabaha ugu waaweynaa kubadda cagta aad loo hadalhay waxaa ka a ah billah weli waxaa la saadaalinaya kulanka derbiga ee eh, imarat stadium caawa ah, ka dhici doona leedhan derbiga haddaba kulan adag oo dhici doona waa kulanka lagu magacaabo north london derby ayaa imaratis ku dhexmari doona kooxaha arsenal iyo tottenham oo saaxiibada inta badan way ka hadleen markaynu eegno eh, mid ka mid ah eh, saadaalayaasha kubadda cagta waxay saadaalinayaan in kooxda kubada cagta ganaris ay markaasi dabcan ay ku badin doonto saddex gooli hal waxaynu ognahay labada ayaa ugu dambeysay imarat stadium inay ku badiso kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo sports marka eh, qaarkood waxay leeyihiin arsenal ayaa badinayso halka qaarkoodna ay leeyihiin waxaa badin doonto kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo sbors marka sbors iyo arsenal labaduba waa labo inaba caadiahen haddaba carrage oo ah xidig horey usoo ciyaaray kooxda kubadda cagta sbors ayaa si fiican u garanaya kulanka north waa kulanka north london derby waxaana uu saadaalin ka dhiibtay kulanka adag ee labada kooxoo dhexmari doona wuxuu leeyahay wax badan ayaan ka hela arsenal taasina way dhibaysaa in aan idhaahdo laakiin waxaan qaba ayuu leeyahay inay tahay tani fursadii ay tottenham ku tegi lahayd ee maartis dhibcaan ay ku qaadan lahayd ayaan baan arkaya ayuu leeyahay waxaan saadaalinaya yuu leeyahay in tottenham ay ku badin doonto laba gooli hal waxaana dareensanayuu leeyahay in tottenham natiijo fiican eh, ka heli doonto imarat stadium wuxuu leeyahay wax badan ayaa rajeynayaa laakiin kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan laakiin wuxuu leeyahay haddii ciyaartooyda sida madison sidoo kale toson iyo weliba ciyaartooyda kale kolofiski haddii wacdaro ay soo bandhigaan waxay ka dhigan tahay uu leeyahay in sanadkan sporis ay meel fiican ka gaari doonto haddii aanu eegnana bawl mars isagana qudhiisa wuxuu leeyahay hadaba balmerson wuxuu saadaalin ka bixiyey kulanka arsenal wuxuu leeyahay kulan xiise badan ayay noqon doontaa maarki karo ayuu leeyahay waxa aan ka ahayn guula arsenal wuxuu leeyahay arsenal ayaa guulaysta keliya jeclaan lahaa haddaba sidaa iska cad wuxuu leeyahay arsenal ayaa garaaci doonta tottenham way burburin doonta ayuu leeyahay eh, ninka weyn ee lagu magacaabo balmerson sidoo kaleeto merson wuxuu leeyahay uma maleynayo in ay bedeli doonaan sida ay u ciyaarayaan ma united ayaa afariyo laad ku laagtay goolkooda qaybta hore ciyaarta haddii afartobankaasi laad siiyaan arsenal waxaan arki doonaa uu leeyahay in markaa dabcan qaybta hore loo kala doono wuxuu leeyahay waan jecelahay tababaraha tuttenham laakiin kooxaha ka fiican waa inaad bedesho sida aad u ciyaarto ayuu leeyahay marka wuxuu leeyahay bawl marson waxaan ku saadaalinay ciyaartaasi ay badin doonto sidoo kaleetna koox kubadda cagta ganris ay guuleysan doonto waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmintan ayn kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigaalada golanta